بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الناقص ناaqصka يqلب xرف العلة xرفu cilaha في آakhirihi آakhir الفعل yaa an loo rogaa likasri maa qablahu waxaa isaga ka horeeya kasridda la kasriyey darteed waxaan ku soo dhex jirnay alficlu almabni lilmafcuul aw almabni lilmajhuul waxaan usoo kala qaybinnay inuu yahay saalim iyo mahmuus iyo mudacaf iyo muctal muctalka waxaan ka soo qaadanay hadduu mithaal yahay iyo hadduu ajwaf yahay haddana waxaan qaadanaynaa hadduu yahay naaqis wuxuu leeyahay ficilka naaqiska ah waa ficilka aakhirkiisa xarfucillo uu dambeeya soo ma aha aakhirkiisa xarfucilla u dambeeya xarfu cillahaas hadduu ya yahay ya-diisu isaga baaqi ahaana sida khashiya oo kale yaa u dambayda soo ma aha yaadiisu isaga baaqi ahaana khushiya aad leedahay ilna ya-dii kasraa ka hormartay markiisii horena maksuuruu ahaa haddii haddaba ya ay u dambaydo ya-deedaas waa iska baaqi ahaanee khushiya radiya rudiya haddii laakiin alif ay u dambaydo sida dacaa iyo ramaa iyo qadaa iyo wixii la mid ah aliftaas waxaa ka horeeya maksuur soo noqon maayo ilaan waxaan soo sheegnay ficilkan mabni lilmafcuulka ah xarafka ugu dambeeya kan ka horeeya in la kasrina ah aliftii marka haddii kasra ay ka hormarto maxay isu rogee ya dacaa marka maxay noqonee duciya ramaana rumiya qadaa qudiya yuqlabu xarfu lcilati xarfu cillaha fii aakhirihi aakhiri lficli xaal u ahaaday ficilka meesha ugu dambaysa xarfucillaha ku jira yaa yaabaa loo rogaa likasri maa xaraf kasrintiisa darteed baana loo qalbinaa qabla wasa ka horeeya <clears throat> laakiin waa haddii alif uu yahay ama hadduu yaa yahay haddii yaanimadiisu isaga baaqi ahaana laakiin se wuxuu ka hadlaa waa hadduu alif yahay mihaalu dalika qadaa qudiya waa iyadoo alif ay u dambaydo laakiin asalkeediina ya uu ahaa khazaa guziya waa iyadoo alif ay u dambaydo aliftaasoo asalkeedu waa uu ahaa labadaas marka waa naaqiskii tawaatuwiya kana yuu mihaal u yahay lafiifkii maqruunka ahaa lafiifka maqruunkaahana xagga xukunka naaqiskuu la mid yahay asagana xarafka ugu dambeeya alifta ayaa loo rogaa linkisaari maa qablahu alficlu lmudaaric ficilka mudaarica ah waxaan ka soo baxnay waa ficilkii maadiga ahaa ficilka mudaarica ah ee mabni lilmafcuulka ah see la yeelaa yudamu awaluhu mudaaric awalkiisa waa lagodaa wayuftaxu maa xarafna waa la kordhigaa qabla aakhirihi aakhirka hortiis ahaaday ficilka mudaaric ee mabni lilmajhuulka ah awalkiisa waa in la godo qabla aakhirkiisana waa in la fadxiyo oo la kordhigo aلصaxiixu wاsaalimu wاlmahmuus intaas waa isku xugun صaxiix iyo mahmuus iyo saalim yafhamu wuxuu miihaalu yahay صaxiixi iyo saalimkii yafhamu soo ma ahayn awalkana god qabla aakhirkana fatxi yufhamu waa la fahmaa waa la garanaa yas'alu yuu miihaalu yahay maamuuskii yus'alu yudaxriju waa rubaacigii intaas waxay ahayeen hulaasigii yudaxriju yudaxraju aan leeyahay almudacaf mudacafka yuraddu waa la soo celinaa yaruddu waa soo celiyey dheh yuraddu waa la soo celinaa waa mudaaricii radda radda wuxuu ahaa mudaacaf hulaati ah mudaariciisana wuxuu ku imaanaa yaruddu sababta yafcuul ugu imaanaana waxay tahay waa mudaacaf facalo ka tirsan oo mutacaddi ah facala mudaacafkeeda mutacadiga ahna waa inuu yafculu ku yimaado qiyaasan qiyaaskii buuna ku socdaa raddahu yarudduhu asalkii mudaaricana wuxuu ahaa yardudu yafculu qaacidadii hadda aan sheegnay ku socotii awalkana god qabla aakhirkana fatxi muxuu noqonaa yurdadu labada daal midka hore oo caynul kelimaha ah muxuu xarakaysan yahay fatxo fatxadaasaa laga qaadaa si daalka kale loogu idqaamo ilaan marka lagu idqaama waxaa laga maarmaana kan hore inuu saakin yahay fatxadaas meel loo naqliya ma la waa la hayaaho waxaa lahayaa hayaa faa-ulkelimihii oo saakin ah waxaa faaulkelimaha ulkelimaha ahna waa ra sukuunka ma la tuura haddaba sukuunku tuurid muu u baahan yahay maya sukuunku waa cadamulxaraka waa meel bannaan xarafka saakinka ah waa meel bannaan oo xarako la dhigi karo waa shay cadam ah cadamna haddii uma baahna tuurid shay mawjuudaha la tuuraa xarakadii fatxada ah itraada aw naqli kadibna labadii daal isku idqaam muxuu noqonaa yuraddu wa bacda alfakki marka la kala furfuro kabacdi yusbixu wuxuu noqonaa yurdadu saasuu noqonaa yurdadu haddaa kala furfurto saasuu kuu noqonaa fatadharu alfatxatu fatxadii baa soo daahir cala addaali daalka saarneed fii yuraddu fadxadaasoo yuraddu hadda ra'deeda saaran wuxuu leeyahay fatxada yuraddu hadda ra'deeda saaran marka la kala furfuro daalkay fuule daalka dambe mise kan hore kan hore asagoo rubaaci ahna yusalzilu uu ahaa yusalzalu saasuu noqonaa almuctalu muctalka muctalu lwali fi lasli muctalu lawali muxuu ka wadaa muctalu lfaa ama mihaalkii ilaan muctalka waxaa noogu jira mihaalkii iyo ajwafkii iyo naaqiskii iyo lafiifkii muctalu lawal marka wuxuu ka wadaa mihaalkii filasli markiisii hore muctalulfaa yaciidu filaslidaa markuu ka maarmi lahaa umuusan baanayn filasli inuu ku daro yacidu buu markiisii hore u ahaa kadibna wuxuu noqonaa yuucadu markiisii hore yacidu uu ahaa maxaa ka maqnaay faa'ulkelimihii waxaana loo jaray lisukuunihaa wa wuquucihaa bayna caduwatayha hadda marka laga dhigo mabni lilmajhuul saakina waa tahay laakiin bayna caduwatayha ma dhacaydo ilaa markaas waxay ahayd bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin haddana waxay dhacee bayna yaa-in madmuumatin wa fatxatin fataslam waa badbaadaya marka yuucadu saasay noqonee tuciidu lwaawa waawda waa soo celinaya allatii waawdaasoo kaanat ahayd maxduufatan mid la jaray muctalu lwasad yaquulu uu ahaa yaquulun asalkeedii muxuu ahaa yaqwulu sida yadkhulu oo kale asagoo sidaas ah awalkana god qabla aakhirkana fatxi muxuu noqonaa yuqwalu markuu sidaas yahay qaacidaa gele idaa taxaraka xarfu اlcila wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ila saakini صaxiix haddii xarfu cila mutaxarik uu yahay xaraf saxiix ah oo saakinana uu ka horeeyo muctalka xarakadiisa waa in loo naqliyo saxiixa ka horeeya sababtuna waxay tahay xarfu cilahaani waa xaraf jiran waa daciif shaygu hadduu jiran yahana waa daciif xarafkan saxiixa ahna waa xarafayow soo ma aha saxiixu waa fayow yahay muctalkana waa jiran yahay xarako iyo sukuun labadooda ayaa xoog badan xaraka xoog badan haddii haddaba xarakadu ay saaran tahay ninkii jiranaa ayadoo xoog badan sukuunkana uu saaran yahay midkii fayoobaa cadli meeshaas ma yaallo waa in marka cadli loo sameeyo oo mid kafayow xarakada la saaro liannahu axmal lahaa ilaa isagu uu qaadi karaahe midka jiranna sukuunka khafiifka waa in la saaro saas daraaddeed waawda dammadaan ka naqlinaynaa xaggeen u naqlinaynaa qaaf yaquulu saasay horta ku noqotay markaa rabto mabni lilmajhuul inaad ka dhigto asalkiisii u celi haddaba yaquulu ka dhig isagoo sidaas ah yuqwalu ka dhig yuqwalu markaa ka dhigto isla sidii fatxadii naqli qaafka u naqli yuqa markay noqoto wawdan waxaa leeyahay taxaraka xarfu lcilati fi lasli fi lasli waxaan ka wadnaa qabla naqli اlxaraka intaa xarakada laga soo guuri ka hor mutaxarik buu ahaa wainfataxa maa qablahu alآan haddana waxaa ka horeya waa maftuux faqulibat alifan muxuu noqday yuqaalu saasuu ku noqday ma la fahmay ya asalkiisii yuqwalu u ahaa qaafkaani waa reeban yahay waawda ka dambaysana way fatxisan tahay fatxada waawda soo naqli oo qaafka u soo naqli yuqa soo noqon maayo waawda marka alifaa loo rogaa sababta alif loogu rogaa ma taqaanaa markeedii hore way xarakaysneed haddana fatxa ka horeyda goormay xarakaysneed intaan fatxada laga naqlin haddana fatxadii laga soo naqliyey baa iyada ka horeyd ilan qaafkay saaran tahaye xarfu cilana hadduu mutaxarik yahay fatxana ay ka horeyd alifaa loo rogaa saas daraaddeed alifaa loo rogay yuqaalu walaslu wuxuu ahaa yuqwalu yabiicuna yubaacu asalkiisiina yubyacu uu ahaa fatxadiyaa la naqliyay ba'daa loo naqliyey kadibna yaadii alifa loo rogay litaxarukiha fi اlasli wa maa qablaha alaan muctalu aakhir xagga dambe hadduu ka jiran yahay yadcuu soo ma ahayn awalkana god qabla aakhirkana fatxi yudcaawu soo noqon maayo taxaraka xarfu lcilati wa fataxa maa qablahu waqul iba alifan muxuu noqday yudcaa yaqdii soo ma aha awalkana god qabla aakhirkana fatxi yuqdaa uu iska noqonaa ilaan ya-dii mutaxarigay noqotay wa qablahaa fatxa fanqalabat alifan yadwii yudwaa quliba xarfu lcilati xarfu cilihii oo u dambeeyey alifan alif baa loo rogay bisababi fatxi اlxarfi xarafkii kordhigidiisa darteed baana xarf cilo loogu rogay alladii xarafkaasoo qabla alaakhiri qabla aakhirka ahaaday xarafka xarafka qablo aakhirka ahna waa caynulkelimaha la soco afcaalun afcaal afcaashaasoo mulaasimatun laasimta lilbinaa'i lilmafcuul mafcuulka in loo bineeyo afcaasha sida qaalibka ah mabni lilmacluum iyo mabni lilmajhuul ay leedahay laakiin waxaa jirta afcaal mabni lilmacluum siiqadeeda aan ku soo aroorin oo mabni lilmajhuul inay laasimto keliya lagu haayo afcaasha noocaas ayuu rabaa inuu wax ka yidhaahdo minhaa afcaashaas waxaa ka mid ah zuhiya intaanan afcaashaas gelin ka hor ficilkan mabni lilmajhuul siiqadiisa ku yimid isimka marfuuca ah ee ka dambeeya naa'ibulfaacil ma ahana waa faacil naa'ibulfaacil ma aha waa faacil marka la laqbayna ama la macnaynaana sida mabni lilmacluumkao kalea loo macneeyaa ee mabni lilmajhuul sidiisoo kale u laqbay maysid mafhuum soo ma aha marka waxaa leeyahay xagga macnaha waa mabni lilmacluum xagga suurada laakiin waa mabni lilmajhuul suuradu mabni lilmajhuul ka yahaye macnahaan waa mabni lilmacluum zuhiya bimacnaa takabbara waa iskibriyey waaya zuhiya hadda naa'ibulfaacil ku asturan dhihi maysid damiirka ku asturan oo huwa ah waa faacil zuhiya ay takabbara takabbara maxaa ku asturan faacil mase naa'ibulfaacil kanna sidoo kale waa isna cuniya bilamri arrintii buu xoogga saaray waayo cuniya bilamri arrintii ayuu aad ugu dadaalo xooguu saaray cuniya bilamri xumma wuu qandhaday waaye xumma fulaanun idaa akhadathu lxummaa qandhaa qabatay waaye qandhaa ku dhacday junna fulaanun ninkii hebel ahaa wuu waashay ee waa la waalay dhihi maydid markaa laqbayne waxa ku asturan waa faacil ee naa'ibulfaacil ma aha min aljunuun baana laga keenay jiimka iyo labada nuunna maadadaas asalkeedu waxay ku dul wareegtaa alsatru waataqdiya wainamaa qiila lahu majnuun liannahu qudiya calaa caqlihi caqligiisiaa la daboolay sulla sulla macnaheedu oof wareenaa ku dhacay waaye sulla oof wareenaa ku dhacay ama waxa aan dhahno t b aa ku dhacday t bishaa ku dhacday maradu sal waa t b da ya sulla t b da tii bulshada e yani of wareenka of wareen areedii waagii hor la isticmaali jiray of wareen fu'ida ay e wajica fu'aaduhu fu'ida waxaa laga keenay min alfu'aad fu'ida ay wajica fu'aaduhu wadnuhu ka xanuunsanaa qalbigu ka xanuunsanaa umma waa la daboolay quma fulaanun uqmiya calayhi wuu miir daboolmay uqmiya calayhi macnaheed waa maxay waa miir daboolmay suqita fii yadihi macnaheedu wuu shallaayay waaye suqita fii yadihi ay nadima waa shallaayay afcaalun jaaءat cala alwajhayni haadihi midaani afcaalun waa afcaal jaaءat cala alwajhayn oo labada wajiba ku timid cala alwajhayni wuxuu ula jeedaa mabni lilmajhuulna waa ku timid mabni lil mabni lilmacluumna waa ku timid wاlmabni lilmafcuuli afcaalu jaaءat cala alwajhayn almabni lilmacluum wاlmabni lilmafcuul wاthaani akharu fi اlisticmaal midka labaadna uu ku badan yahay xagga adeegsiga ama isticmaalka labada wajiba way ku timid laakiin waxay u badan tahay in loo isticmaalo mabni lilmafcuul suuradiisa minaa waxaa ka mid a huzila huzila fulaanun ninkii hebel ahaa waa baaba'ay waaye macnaheedu jiro iyo waxyaaba lamidaa ku dhacay jirkiisii wuu baaba'ay marka huzila waa saas weyd buu noqday yani caatuu noqday ahzalahu lmaradna waa la dhahaa huzila markuu yahay suuradiisu waa suuradii ee majhuulka laakiin ahzalahu lmarad muxuu ka wadaa markii mabni lilmacluum uu yahay hadda ahzalahu ma hulaatigii laftigiisa mase rubaaci waaye waa rubaaci laakiin maxaa la rabaa hazala iyo huzila labadaasaa la rabaa inuu midna ka dhigo mabni lilmafcuul midna uu ka dhigo mabni lilfaacil isagoo isla hulaatigii ah saas daraaddeed waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo inuu yidhaahdo hazalahu lmaradu jiradii baa asaga xayeesi ka dhigtay husila fulaanu wahazalahu lmarad sidaasaa sawaab ah dulla damuhu ninkii hebel ahaa dhiiggiisii hadur buu noqday wax ka soo qaad ma yeelan dalla damuhu waa la mid ayadana ah marka dulla iyo dalla labada waa la isticmaalaa haddii dhiiggiisu wax ka soo qaad uusan lahayn zukima fulaanun hebel hergeb baa ku dhacay zukima fulaanun wa askamahu allaahu ilaahay baa hergeb ku riday ma hulaaثi amase waa rubaaci maxaa ficneed inuu yidhaahdo zakamahu اllah saasaana sax ah kutubta luqadana saasay ugu jirtaa macaajimta zukima fulaanu wazakamahu اllah waa mabni lilmacluumkii wucika fulaanun hebel qandhaa ku dhacday wacakahu lmarad tan ayadiioo hulaasiyuu keena soo ma aragtid saasay sax ku tahay binaau lajwafi lilmafcuuli maca damiiri اlmutakalim aw ilmukhaatab meeshan waxaa fiicneed inuu dersigii shalay uu ku daro ajwafka shalay aan soo marnay soo ma ahayn oo maadiga ah ajwafka maadiga ah waxay ahayd marka uu dhammeeyo inuu kan ugu dambaysiiyo booskiisu meeshaan ma ahayn halkaasuu ahaa laakiin dib ugu soo laabtay wuxuu rabaa inuu ka hadlo ficil thulaathi ah oo ajwaf ah oo maadi ah oo lala xiriiriyay taa u damiir masalada uu ka hadlaa si fiican loo fahmo waa thulaathi waa maadi waa ajwaf taa u damiirna waa lala xiriiriyey meeqa wajiha ku bannaanaan dhaanay taa u damiirka intaan lala xiriirin ka hor saddex wajiha ku bannaanaan soo ma ahayn awalka in la godo oo quula iyo buuca la dhaho iyo awalka in la kasriyo oo la yidhaahdo qiila iyo biica iyo ishmaam ishmaamka iska dhaafadda meeshaan looga hadli maayo laakiin laba weji inay ku bannaan tahay soo sheegnay shalay hadda see la yeela haddaba binaa lajwafi lilmafcuuli maca damiiri mutakalim aw lmukhaatab sumtu simtu ficilkan markiisii hore saama uu ahaa saama waa muctalu lcayni bilwaaw sawama aa laga keenay wuxuu la mid yahay qaala taa u damiir aan lala xariirin awalkana waa la godi karaa waana la kasri karaa oo waxaa la dhihi karaa suuma iyo siima labadaba miyaysan ahayn suumana waa la dhihi karaa siimana waa la dhihi karaa oo iyadoo taa u damiir aan lala xariirinaan ka hadlaynaa labada waji ku bannaaneed hadda taa u damiir haddii lala xiriiriyo haddii uu yahay mabni lilmacluum waxaa kuu furan inaad awalka ka goddo keliya mabni lilmajhuul hadduu yahaana awalka inaad ka kasrido keliyaha kuu bannaan yani waxaa ula jeednaa ficilkan markiisii hore saama uu ahaa sida a og cayni bilwawta u damiirka marka lala xariiriyo awalka wuu godan yahay oo wuxuu ku yimaadaa qultu iyo qumtu iyo sumtu saasuu ku yimaadaa waddo kale maa furan may waddadaas keligu ku yimaadaa haddii haddaba awalka uu ka godan yahay markuu mabni lilmacluumka uu yahay taa oo damiir marka lala xariiro mabni lilmajhuulka aan ka dhigno haddii aan isticmaalno luqadii awalka laga godaayo oo quulo iyo buuco haddaan isticmaalno labadoodaba waxay ku imaanayaan sumtu iyo sumtu macnihiina wuu kala duwan yahay saas daraaddeed mabni lilfaacil ama mabni lilmacluumka sumtidiisa u daah faraha waa qaat haa faraha waa qaat sida qultu iyo qumtu iyo ha ahaado ilaan waddo kale uma bannaana laakiin mabni lilmajhuulka markuu yahay awalkana waa la godi karay awalkana waa la kasri jiray awalka haddaan godno midkaa mabni lilmacluumku nooga darsamaa ah. hal waddo keliyaha marka noo furan oo ah inaan isticmaalno midii qiila iyo biica bas saas daraaddeed waxaan leenahay simtu waddo kalena nooma furna ma la fahmay suu adag yahay aan ku soo celino ficilkan markii hore saama soo ma ahayn saama taa u damiir haddii lala xariyo isagoo sidiisa horta muxuu ku imaanaa sumtu soo kuma yimaado awalka muxuu xarakaysan yahay waa godan yahay ilan qultu iyo qumtu uu la mid yahaye wax kaloo wadda amaa ku bannaan xagga iska dhigkaas saama ayadoo taa-u damiir aan lala xariirin mabni lilmajhuul haddaan ka dhigno meeqo waddaa noogu bannaan marka ishmaamka laga reebo labo oo kale ah in la godo oo la yidhaahdo suuma iyo in la kasriyo oo la yidhaahdo siima hadda haddaan godno oo taa-u damiir aan la xiriirino maxaan leenahay suuma isagoo taa-u damiir la xiriiri sumtu waana mabni lilmajhuula la soco mabni lilmacluumkiina muxuuna ahay sumtu iyo ay noqdeen waa isku darsamayaan soo ma aha luqadii kasrada keliyaha markaa noo bannaan marka sumtu haddii la yidhaahdo macnaheedu wuxuu yahay anigaa gorgoriyey taadaasi waa faacil sumtu anaa gorgoriyey qadeecadii simtuna anigaa la ii gorgoriyey waaye labadooda si loo kala saaro marka midkan dambe oo maksuurka ah waa mabni lilmajhuul madmuumkana mabni lilmacluum waay ma la fahmay marka sumtu macnaheedu waxay tahay aniga alaabtii gorgoriyey simtuna anigaa suuqa inta la igeeyey la igorgoriyey gorgoriyey waay farqigaaasa marka labadooda udhexeeya midkan oo mabni lilmacluumka awalka in la godo maahane waddo kale uma furna laakiin midkan mabni lilmajhuulka laba waddaa u furneed awalkana waa la godi karay awalkana waa la kasri jiray awalka haddaan godno iltibaasaa dhacaa saas daraaddeed waxaa waajib noqotay mabni lilmajhuulka mar haddii taa damiir lala xariiriyo in maksuurulawal laga dhigo farqan baynahu wa bayna almabni lilmacluum aw ilfaacil sumtu macnaheedu marka waa maxay anaa gorgoriya min asawmi aa laga keenay min saama yasuumu simtuna waa maxay anaa lay gorgoriyey alficlu ficilka waawiyun ay waawiyu lcayni cayntiisu waa waaw yudamu awaluhu awalkiisa waa logadaa ficilka cinda binaa'ihi lilmacluumi marka macluumka loo tiirinaa wa yugsaru awaluhu awalkiisa waa la kasrinaa cinda binaa'ihi lilmafcuuli mafcuulka marka loo binaynaa markaan mafcuulka loo binayna awalkiisa in la kasriyo waa waajib oo luqatulkasri la isticmaalo luqatu dami ma isticmaali kartid liannahu yaltabisu bidaaka intaa ma la fahmay midkaas hadda aan ka sheekeynayna wuxuu ahaa muctalul cayni bilwaaw hadduu muctalul cayni bilyaa noqdo baaca taa u damiir la xiriira iyadoo sideeda ah maxay ku imaanee bictu awalka in la kasriya maan wax kale maa kuu furan bictuna macnaheedu waa maxay aniga iska iibiyey shaygii waa gaday baaca mabni lilmajhuul marka aan ka dhigno ayadoo taa u damiir aan lala xariirin meeqa wadaa noogu furan labo marka ishmaamka laga reebo in la yidhaahdo biica iyo buuca awalkana waa la kasri karaa waana la godi karaa haddaan kasrino ee taa u damiir aan la xariirino maxaan leenahay bictu awalna muxuu noo ahay bictu soo isku darsami maayaan waxaa isku darsamaa marka bictu anigiiyaa iibiyey iyo bictu anaa lay iibiyey inta suuqa lay geeyey soo isku darsami maayaan midkan dambe oo mabni lilmajhuulka marka taawo damiirka lala xiriiriyo awalka waa in laga godo madmuumul awal keliyaha laga isticmaali karaa maxaa leeyahay markaas buctu anaa suuqa layga iibiye waayo sababtoo ah haddaad isticmaasho biica iyo qiila markuu mabni lilmajhuulka uu yahay luqadaas haddaad isticmaasho yaltabisu bilmabni lilfaacil marka farqan baynahu wa bayna daak waa in la godo awalkiisa bictu anaa iibiyey buctu anaa la iibiyey alfarasa marka waa khalad sababta ay khaladka ku tahay ma taqaanaa haye mafcuul waa qaadanay hal mafcuulay qaadan halkeedii mafcuulan ay walfaacil ahaanay qaadatay faras xaggee u socdaa marka buctu anaa la iibi tadaas inay mafcuulkeedii tahay soo ma ogid ila waa naa'ibulfaacil hal mafcuuluu qaada jiray farasa marka laa maxala lahu min alcraab buctu anaa la iibiye waayo alficlu ficilka yaayun ay yaayu lcayn yugsaru awaluhu awalkiisa waa la kasrinaa cinda binaa'i lilmacluum macluumka marka loo binaayo wayudamu awaluhu awalkiisa waa la godaa cinda binaa'i lilmafcuul marka mafcuulka loo binaynaa wallahu aclam markaas ka joogo